oo waxyi iyo diin buu allah la soo diray waa u waxyooday sharcina waa la soo diray bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan qowm mukhaalifiin oo gaala ah marka loo soo diro ayaa rasuul la yidhahdaa waynu ugu tegi doonaa aakhirka kitaabka aynu kaga hadli doonaa mawduuca rasuullada waxa ugu horreeyey nuux oo rasuul nuux ka horreeyey ma jirin sida xadiiskaba ku soo aroortay inuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay dadku inay isku odhan doonaan siduu nebiguba sala allahu alayh wasalam uu sheegay dadku maalinta qiyaame inay is odhan doonaan yaa idiin shafeeco qaadaayo dabeedna aadam ay u tegayaan aadam markay u tagaan oo yidhahda ilahay nooga shafeeco qaad ay ku yidhaahdaanna inuu aadam ka cudur daaranayo dabeedna wuxuu ku odhanayaa iitu nuuxan awala rasuulin bacasahu allahu ilaa ahli alard waxaa u tagtaan bay ku yidhi aadam wuxuu ku odhan doonaa waxaa u tagtaan nuux u taga rasuulkii ilaahay soo diray kii ugu horreeyey ahaaday nuuxa u taga marka xadiiskaasi wuxuu caddaynayaa awalu rasuul inuu ahaa nuux waxaana la soo diray dadkiisii iyo qownkiisii markay shirki ku dhaceen oo ilaahay cid kale la caabudeen markaasaa loo soo diray nebiyada iyo rasuulladaba waxaa ugu dambeeyey nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam ma kana muxammadu abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wakhaatama annabiyiin oo in nebiyada nebi maxamed lagu khatimay ilaahay qur'aanku ku sheegay wa kadalika axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ee saxiixee mutawaatirkaana waa ku soo aroortay inuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam laa nabiya bacdi aniga dabaday nebi la soo dirayo nebi laga yeelayo aniga dabaday ma jira baa rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam rasuulladu waa bashar uu ilaahay abuuray ilaahay waxa uu la gaarka yahay oo rabbinimadiiyo ilaahnimada ah rasuulladu lama wadaagaan waa addoommo ilaahay caabudaaya ilaahayna khasaa'is iyo fadaa'il gaara uu siiyey uuna u waxyooday dadkana uu usoo diray dadkana uu usoo diray horena waa uga soo hadallay mawduuca basharku sifooyinkay leeyihiin iyo khasaa'istay leeyihiin waa haleelayaan rasuullada iyo nebiyada hadday tahay gaajada hadday tahay haraadka hadday tahay geerida hadday tahay xanuunka hadday tahay caajiska hadday tahay hurdada ashyaada noocaas ah maadaama ay bashar yihiin khasaa'istii basharnimo iyo bini aadamnimo waa leeyihiin mooyaane wax daliil ka reebay waxbay kala gaar yihiinna lama odhanaayo oo basharka kale ay kaga duwan yihiin wax daliil ka reebay mooyaane wax kale ay kaga duwan yihiinna la odhan maayo wax daliil kaga du ka duway mooyaane wax daliil ka reebay oo ka duway mooyaane wax kalay kaga duwan yihiin basharka la odhan maayo qul innamaa ana basharun milukum yuuxaa ilay waataa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam uu ilaahay amray inuu yidhaahdo waxaan ahay oo qura bini aadam idinla mid a innamaa ana basharun milukum basharun laguma dayn waxaa la raaciyay milukum basharkaasoo idinka idinla mida yuuxaa ilay waa lay waxyoodaa waxaa laynoogu tilmaamayaa waxaa lagu khasisay inuu waxyigu markaa ugu muuqad badayn saas yadaa baa laynoogu tilmaamaya waatuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam laa tuطrunii kama aطrat الnasaara bna maryam inama ana cabdun faquluu cabd اllahi warasuuluh nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam xadiidka صaxiixa ee bukhaari صaxiixiisa ku soo wariyey min xadiisi cumar bn khadaab laa tuطrunii kama aطrat الnasaara bna maryam ammaantayda ha ugu talax tegina sida kiristaankuba ina maryama ammaantiisa ugu talax tageen ina maryamo waxaa loo jeedaa ciisa bnu maryam calayhi asalaam ayaa loo jeedaa oo kiristaanku waatay ku talax tageen ay yidhaahdeen qaarkood isagaaba ilaaha qaarna ay yidhaahdeen waa ibnullaahi qaarna ay yidhaahdeen waa thalithu thalaatha oo bimacnaa saddex la isu geeyey ayaa isku ilaaha aysaa yidhaahdeen hadalladaa dhammaantoodna waxay ahaayeen hadallo kufri ah markaa sidaas oo kale ammaantayda ha ugu talax tegin oo xadkayga ha idhaafinina inama ana cabdun faquluu cabdullaahi wa rasuuluh wax kaleba ma ihiye waxaan ahay oo qura addoon ee waxaad tidhaahdaan waa addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisi sidaa dhaha cabdullaahi wa rasuuluh nebiyadu inay addoomma yihiin iyo rasuulladuna aayaadka qur'aanka waa laynoogu sheegay wadkur cibaadana ibraahiima wa isxaaqa wa yacquuba uli اlaydi waalabsaar ilaahay wuxuu sheegay inay addoomma yihiin oo ibraahim addoon ahaa addoon ilaahay ahaa isxaaq addoon ilaahay ahaa yacquub addoon ilaahay ahaa nebi ciise markuu ilaahay sheegayay wuxuu ilaahay yidhi in huwa ilaa cabdun ancamna calayhi wajacalnaahu mahalan libani israa'iil ma aha nin ciise mooyaane addoonaanu u nicmaynay marka addoon ilaahay inuu yahay baa ilaahay qur-aanka ku sheegay marka rasuulladu wax waa ilaawaan sida basharkuba wax u ilaawo oo nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam inamaa ana basharun milukum ansaa kama tansawn waxaan ahay oo qura anigu bini aadam idinla mid ah waxaan wax u ilaawaa sidaa idinkuba wax u ilowdaan oo ilowshiyo kiina la midaan wax ilaawaa saasuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam fa nasiitu fadakiruunii markaan wax ilaawo i xasuusiya sidaasuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiidka saxiixa ama xadiidka lagu soo wariyey oo odhanaya laa ansa wa innamaa unassaa liassunna anigu wax ma ilaawo ee waxa wax lay ilowsiiyaa si aan wax u sharciyeeyo ayaa wax lay ilowsiiyaa xadiidkaasi waa daciifun lam yasixa waa xadiis daciifa ah. ma asixin imaam maalikna kitaabkiisa muwata'a buu ku soo wariyey isagoo balaaqa oo cidda uu markaysaga ka maqlay yacni marka aanu sheegin sanadkiisa aanu xidhsanayn marka waa daciif saas aawadeed axaadiistii saxiixana waa khilaafsan khilaafsanya isaguna waa daciif lama cuskana dadka qaarkood khasaa'is bay sheegaan aanay daliil u haynin khasaa'istaa waxaa ka mid a inay yidhaahdaan nebi moxamed sala allahu alayh wasalam hadh ma yeelan jirin oo qoraxdu marka ay jidhkiisa ku dhacdo sida basharku hadh u yeesho hadh ma yeelan jirin bay yidhahdeen laakiin jawaabteedu waxay tahay nebiga sala allahu alayh wasalam khasaa'is fara badan waa la siiyey ahlucilmiga qaarkoodna kutubay ka qoreen ay kaga warramayaan khasaa'isu rasuul sala allahu alayh wasalam waxyaalo badan oo khasaa'isina waa soo aroortay shay kasta oo daliil saxiixa loo helo oo haabita loo helo inuu nebigu la gaar ahaa waa la ictiqaadinayaa sida loo sheegayna waa loo rumaynaya laakiin wixii aan daliil loo haynin daliil sugan oo caddaynaya wixii aan loo haynin sifooyinka iyo khasaa'ista basharkana ka duwan waxaa la odhanaya alaslu cadamu asalku waa inayna jirin waayo waxaa la istisxaabayaa inamaa ana basharun milukum wixii daliil kaga duway mooyaane waxa kale basharku kala mid yahay cumuumkaasaa la istisxaabayaa misliyada lagu sheegay marka waxaa la odhanayaa wixii misliyada uu kaga duwan yahay ee dheeraad loo siiyey waa in loo helaa daliil caddaynaya haddaan la helin daliil caddaynaya waxaa la odhanayaa basharkuu kala mid ahaa hadday jiri lahaydna waa la soo rari lahaa adilo saxiixaana waa loo heli lahaa marka mas'alada ay sheegayaan oo ku saabsan nabi moxamed sala allahu alayh wasalam marka qoraxdu ay jidhkiisa ku dhacdo hadh ma yeelan jirin oo hadhba ma lahayn qadiyadda noocaasi waa midaa daliil lahayn mar haddaynay daliil lahaynna waxaa la odhanayaa wax jiray ma ahayn cadaadka iyo sifooyinka basharka lagu yaqaanana waa khilaafsanta hadday jiri lahaydna waa la soo rari lahaa bale waa arrin keensanaya inay tawaaturto oo si badan loo soo raro oo nebiga sifooyinkiisa khalqiga ama khuluqiga marka la sifaynaayo waxyaalaha markaa gharaa'ibta ah ee caadooyinka oo dhan khilaafsan ee naadirka ah in la sifeeyaa ilaaba ilaa way keensan lahayd sifada nebiga la sifaynaayo ee shamaaishiisa iyo sifooyinkiisa laga warramaayo ama khalqiga ama khuluqigaa waxay keensan lahayd in la sheego hadday jirto waxaa laga qaadanayaa inaan markaa ashyaadaasi jirin waayo hadday jirto waa la soo rari lahaa waxyaala daqiiqa inay culammadu soo rareen oo ay soo naqliyeen oo saxaabadii laga soo wariyey ruwaadduna ka sii wariyeen culammadii dambena ay kutubaha ku soo saareen markaa qaacidadaa ka qabso wixii daliil saxiixa loo helo inuu nebigu basharka kaga duwanaa oo isaga lagu gaar yeelay waa la caqiidanaya waa la rumaynaya wixii aan daliil saxiixa loo helin oo sifooyinka iyo caadaadka basharka lagu yaqaano khilaafsan waxaa la odhanayaa hadday jiri lahayd daliil baa loo heli lahaa kutubaha khasaa'ista laga qorayna waxaa jira kutubaha qaarkood oo u baahan kharbala in la shaandheeyo waayo kutubaha qaarkood iskumay laasimin mashaayikhdii qortay inay waxay ku soo aroorinayaana kitaabka ku qorayaan wada saxiix inay noqoto taas iyadaa may shardisan ee wax saxiixa iyo waxaan saxiix ahayn mid walba waa ku soo wariyey saas aawadeed kitaab hebel oo khasaa'ista rasuulka ka warama ama suyuuti ama kayrkii qoray ayaa markaa waxaasi ku yaallin kuma filla in markaa lagu sugo shaygaa khusuusiyadaa nebiga in loo sugo waa in la hubsadaa inay saxiix tahay xukunku sixada ayuu ku xidhay rasuullada waxay nagala gudboon inaynu dhammaan risaaladoodu inay xaq ahayd oo xagga ilaahay ka ahaatay inaynu rumayno rasuul kaliya ka ka gaaloobaana wuxuu ka dhiganya rasuullada dhammaantood inuu ka gaaloobu ka dhiganya waatuu allah yidhi kadabat qawmu nuuxin ilmursaliin waa beeniyeen qowmu nuux rusushii loo soo diray waa beeniyeen qowmu nuuxna rasuul keliyaa loo diray haddana allah wuxuu inoo sheegay inay rasuulladoo dhan beeniyeen waxaa looga jeedaa rasuulladu maadaama tawxiid ay ku wada baaqayeen hal mid haddii tawxiidka lagu beeniyo waxay ka dhigan tahay in rasuullada dhammaantood la beeniyey waayo asalkay ku wada baaqayeen ayaa markaa la beeniyey ahlucilmiga qaarkoodna ijmaaca waxay ku soo rareen ruuxa rasuul keliya beeniya inuu ka dhigan yahay rasuullada dhammaantood inuu beeniyo saas aawadeed kiristaanka odhanaya ciisa bnu maryam baanu rumaysannahay maadaama nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ay beeniyeen nebi ciise ay yidhaahdeen waa rumaysannahay ma rumaysna ee rasuullada dhammaantood waa beeniyey wakada yuhuudduna waa la mid marka cid kastoo rasuul rasuullada ilaahay ka mida beenisaa waxay ka dhigan tahay rasuullada ilaahay inay wada beenisay shayga labaad rasuullada iyo nebiyada kuwa magacooda aynu garanayno ee adiladu ay ku soo aroortay aayaadkiiyo axaadiistu waa in magacooda lagu rumeeyaa inay rasuul ilaahay ahaayeen ama inay nebi ilaahay ahaayeen inuu rasuul ilaahay ahaa ama inuu nebi ilaahay ahaa waa in markaa la rumeeya nebiyada qur-aanka laynoogu sheegayna waa shan iyo labaatan nebi kuwa aynaan magacyadooda garanaynin yagana ijmaalan iyo duuduub waynaynu u rumaynaa oo nidhaahnaa rasuullada ilaahay dhammaantood waa rumaynay shayga saddexaad akhbaartay rasuullada iyo nebiyadu sheegeen ee saxiixee ka sugan waa in la rumeeyaa oo run inay tahay loo caqiideeyaa loo rumaystaa shayga afraad waa inaynu ku camal fallaa rasuulka laynoo soo diray shareecadiisa waa inaynu ku camal fallaa waa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam weeyaan oo nebi maxamed shareecadiisa inaynu ku camal fallo baa waajib inagu aho ina saaran yacni inaynu idhahno sharaaicdii hore aynu raacaynaa oo dariiqa nebi maxamed waxaynaan kala kulmin baynu ku raacaynaa waa arrin markaa baatil aan sax amaa waxyaalaha uu nebi maxamed sala allahu alayh wasalam inooga sheegay inay sharaa'icdii hore ka mid ahayd taasi waa mas'aladay culammadu ka warramaan sharcun man qablana sharci innaga ma inoo yahay mise inooma ah ahlucilmiga qaarkood waxayaan sharci buu inoo yahay bictibaar inuu nebi maxamed sheegay taasuu sharci inoogu yahay shareecada nebi maxamedna wax khilaafaya aynay ku sugnayn ahlu cilmiga qaarkoodna waxaan sharci inooma aha calaa kulli xaal laakiin sida ugu fiicani waxay tahay in la yidhaahdo sharcu man qablana laysa bisharcin lana ida jaa fii sharcina maa yukhaalifu sharciga ciddii inaga horraysay innaga sharci inooma aha haddii shareecadeenna ay ku timaaddo wax khilaafaya laakiin haddaynay ku iman shareecadeenna wax khilaafaya sharcigeennana laynoogu dhex sheegay oo nebi maxamed inoo sheegay inay sharaa'icdii hore ka mid ahayd xaalka caynkaasa waxa saxiixa in lagu camal falaayo walyawmi alaakhiri waa in la rumeeyaa maalinta dambe waa maalinta qiyaamada yowmulaakhir waxaa loo yidhi maalin ka dambaysaan jirin waa akhiru yowm sidaasaa loo yidhi alyawm alaakhir loo yidhi waa yawmu alqiyaama magacyo badanna waa leedahay alyawm alaakhir baa la yidhaahdaa yowmu albachi baa la yidhaahdaa yowmu alxashri baa la yidhaahdaa yowmu altaqaabun baa la yidhaahdaa yowmu alxisaab baa la yidhaahdaa yowmu tanaadi baa la yidhaahdaa yacni magacyo badan bay leedahay waxaa ka mid ah alsaaca in la yidhaahdo alxaaqa in la yidhaahdo alwaaqica in la yidhaahdo altaamma in la yidhaahdo alsaakha in la yidhaahdo yacni asmaa badan oo quraabata halaasiin yacni markaa soddon magac agagaarkooda magacyo ah ayaa lagu magacaabaa khiyaamada magacyada qiyaamaduna waa aclaamun wa awsaaf waa magacyo waana sifooyin oo sifay u tahay maalinta qiyaamada yowmulbacsi waxaa loo yidhi waa maalintii dadka la soo saarayee la soo bixinaya xabaalaha laga soo saarayay yowmulxashrina waxaa loo yidhi waa maalintii dadka la soo ururinaye laysu keenayo yowmu tanaadi waxaa loo yidhi waa maalinta laysu baaqayo laysu yeedhayo yowma alxasra waxaa loo yidhi waa maalinta la tiraanyoonayo ee la qoomamoonayo yowmu taqaabun waxaa loo yidhi waa maalinta la iskadinaayo waayo guri naara iyo guri janna ah baa la isku beddelaya ruux wal oo ilaahay abuuray gurina jannadaa looga abuuray gurina naartaa looga abuuray gurina jannadaa loogu abuuray gurina naartaa loogu abuuray hadduu iimaan ku dhinto gurigii jannada loogu abuuru gelayaa gurigii naarta loogu abuurayna mid kaleoo gaalnimo ku dhintay oo naarta galay ayaa labadii guri laysku beddelaya oo kaa markaa gaalnimada ku dhintayna la odhanayaa gurigii marka aad jannada ku lahayd beddelkeedii waxaad u qaadanaysaa gurigan kale ee naarta kii iimaanka ku dhintay ee gurigiisii jannada galayna gurigu naarta ku lahaa waxaa loogu beddelayaa guri marka waxa weeye jannada loogu abuuray hebelkii gaalka ahaa ee gaalnimada ku dhintay marka laba guri oo midna marka uu guri naareed yahay midna guri janno yahay maadaama la ysku beddelaayo halkaasna nooc khasaari uu ugu jiro ciddii guriga jannada lahayd ee guri naare loogu beddelay taqaabun saasaa loo yihi waa yowmu taqaabun alqiyaama la yidhahdaa assaaca la yidhahda alxaaqa la yidhahda asmaadaa dhammaantood waa magacyo waana sifooyin rumaynta maalinta aakhiro la rumaynayaa waxay keensanaysaa ama ay koobsanaysaa kow in dadka in lasoo bixinayo oo xabaalaha laga soo saarayo in la rumeeyo oo la soo noolaynayo noolaynta dadka lasoo noolaynaya lasoo saarayaana jasadkooda waa la soo bixinayaa ruuxdiina waa la gelinayaa siday ku dhasheen baana lagu soo celinaya waxaana la soo saaray iyagoo mudugan oo aan wax dhara sidan oo aan wax kabaa gashanayn oo xataa balastu ku taalloo la soo saaraya yacni jirhkooda iyo xubnahooda wixii ka go'ay xataa waa loo soo celinaya sidii markii hore lagu abuuray isagoo ah laakiin ruuxun weyn yahay ayuun baa la soo saaray siduu allah ba uu yidhi kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduh wacdan calaynaa inaa kunna faaciliin sidaannu markii hore abuurkooda u bilownay si la mid a ayaannu u soo celinaynaa buu allah yidhi wuxuuna nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan gurla dadka waxaa la soo saaraya lasoo ururinayaa maalinta qiyaame iyagoo cagacad iyagoo cagacad oo markaa dhar aan wadane qaaqaawan oo ay baragtu ku taallaa la soo saaraya xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaa la soo saaraya la soo celinayaana ma aha arwaaxdoo keliya waa jasadka iyo ar iyo ruuxdoo wada socota oo jasadadii iyo jidharhkii iyo nafihii oo isku jiraa la soo celin ayaa la soo saaraya cidda tidhaahda jasadka la soo saari maayo iyo jidhka ee waxa la soo saaraya la xisaabayaa ee la abaal marinaya waa ruuxdoo keliya cidda tidhaahdaa bacsigii waa dafirtay oo qiyaamadii waa beenisay ee waa in la caqiideeyaa ajsaaddii in lasoo saarayo ruuxdana lagu celinaayo saas yadaa waa in loo rumeeya shayga labaadee rumaynta qiyaamada la rumaynaya ay koobsanayso ama yowmul aakhirka la rumaynaya waa in la rumeeyo xisaabta iyo jazaaga inuu dadka ilaahay xisaabayo una abaal marinaayo kii khayr shaqaystay iyo kii shar shaqaystay mid walba in laga abaalinayo taas iyadaa waa in la rumeeyaa kitaabka qur-aanka iyo axaadiista nebiga iyo ijmaaca muslimiintu intubana waa ku tusinayaan taas oo allah wuxuu yidhi ina ilaynaa iyaabahum uma ina calaynaa xisaabahum xagga yaga ayay ahaatay noqodkooda ay noqonayaan oo xagga yagay usoo noqonayaan dabeedna annaga ayaa isku waajibinay buu allah yidhi inaanu xisaabno uma ina calaynaa xisaabahum wuxuu kaloo allah yidhi wanadacu lmawaasiina alqista lyawmi alqiyaamati falaa tudlamu nafsun shay'a waxaanu dhigaynaa dhigaynaabuu allah yidhi miisaanada cadaaladda u saaxiibkaa baanu dhigaynaa maalinta qiyaamo daraaddeed baanu u dhigaynaa oo lama dulmiyaayo nafnaba waxba lagama dulmiyaayo dembi aynay galabsan dhalada laga saari maayo xasano ay shaqaysatay iyo khayr ay shaqaysatayna laga lumin maayo axaadiistana saas i laeg bay ugu soo iyadoo markaa laynoo sheegaayo xisaabta iyo abaalmarinta laynoo sheegaayo waxay kaloo koobsanaysaa rumaynta maalinta qiyaame ama yowmul aakhirka la rumaynayo in la rumeeyo jannada iyo naarta jannada iyo naarta in la rumeeyo ayaa soo gelaysa waayo waa meeshii lagu abaalmarinayay jannada iyo naartu ciddii khayr shaqaysatay iyo ciddii shar shaqaysatayba cid walba meesha lagu abaalmarinayo ama waa janno ama waa naar allahna wuxuu yidhi ina aladiina aamanuu wacamiluu alsaalixaati ulaa'ika hum khayru lbariya oo kuwa iimaanka iyo camalka saalixa la yimi inay yihiin khalqiga kuwa ugu khayrka badan buu allah inoo sheegay جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جنوين الله كو أبال مرينينا الله وإنو شاكا قالدنا إنو النار كو أبال مرينيو الله إنو شاكا أوحى الله يري واتقوا النار التي أعدت للكافرين ونارت إن قالد اللو دياريو الله إنو شاكا وعكلو الله يري إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها marka jannada iyo naarta waa in la rumeeya waxay kaloo culammadu yidhaahdeen waxaa haleelaya rumaynta maalinta aakhiro la rumaynayo in la rumeeyo waxa geerida dabadeed xasilaya geerida dadkao dhammi waa rumaysan yihiin gaal iyo muslimba waayo arrin qaybiya geeridu ma aha geeridu arrin khaybi oo qarsoon ma aha ee geeridu waxa weeye waa wax mushaahadoo la arkayo geeridu saas aawadeed gaal kastaba waa rumaysan yahay inuu dhimanaayo marka rumaynta maalinta aakhiro la rumaynayo waxaa markaa haleelaya waxa geerida dabadeed xasilaya in la rumeeyo sida waxa weeye malaa'ikatu alraxma iyo malaa'ikatu alcadaab inay labada markaa mid ka mid iyo ruuxda qaadayso oo arwaaxda mu'miniintana samaawaadka la gelinaayo arwaaxda gaaladana la soo celinaayo albaabada samada laga xidhaayo albaabada samada laga xidhaayo xabaashii marka ruuxa la dhigee la aasana in fitna jirto qabriga ruuxa lagu fitnaynaayo oo laba malaka ay u imanayaan munkar iyo nakiir oo ay weydiinayaan saddexdaa su'aalood man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka saddexdaa su-aalood ay weydiinayaan oo dadka qaarkoodna ilaahay sugaayo oo ay odhanayaan sida xaqa ah ku sugnaanaya dadka qaarkoodna ay garan waayayaan ama ay odhanayaan garan mayno marka fitnada qabrigu inay jirto waa in la rumeeya oo nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam waxyaalaha loo waxyooday inay ka mid tahay ana hadihi lummata tuftanu fii qubuuriha in ummaddan lagu fitnaynayo lagu imtixaanayo xabaalaheeda gudaheeda marka fitnada qabriga waa in la rumeeya cadaabta qabriga iyo nicmada qabrigana waa in la rumeeya oo dadka qaarkood xabaalaha gudahooda waa lagu cadaabaya dadka qaarkoodna xabaalaha gudahooda waa loogu nicmaynaya labada markaa qaybood mid walba waa in la rumeeya aayaadkana waa laynoogu tilmaamay cadaabulqabriga annaaru yucraduuna calayha guduwan cashiya wa yowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaaba waxay ka daliishadeen culammadu cadaabuulqabriga siday uga daliishadeenna waxay tahay wa yowma taquumu saacatu adkhilu cadafkaasi wuxuu ku tusinayaa alcadfu yadullu cala almugaayara naartii markii hore loo bandhigaayey iyo naarta maalinta qiyaame la odhanaayo gala inay kala laba naarood yihi idan waa in la yidhaahdaa tan hore ee la sheegay annaaru yucraduuna calayha guduwan wa cashiyan waa inay tahay ta dambe la sheegi doono mid ka duwan marka waxay noqonaysaa taa hore cadaabuulqabrigii annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya waa cadaabu lqabrigi wey axaadiista rasuulkana sala allahu alayh wasalam cadaabuulqabrigu wuxuu ku soo arooray axaadiis fara badan oo saxiixa oo sariix ku ah baa soo aroortay sida axaadiista uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam tacawaduu billahi min cadaabi alqabr ka magan gala ilaahay cadaabulqabriga ka magan gala iyo axaadiis kale oo iyaguna saas si leeg cadaabulqabriga sheegaya iyo in ilaahay laga magan galo axaadiis fara badan baa ku so aroortay axaadiistaasina waa axaadiis mutawaatir ah nicmada qabriga dadka qaar loogu nicmaynayo mu'miniinta loogu nicmaynaayo iyadana waxaa ku soo aroortay adillo aayaadkuna waa tilmaameen axaadiistuna waa caddaysay oo allah wuxuu yidhi ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun allah wuxuu inoo sheegayaa kuwa iimaanka iyo camalka saalixa la yimi ama tawxiidka iyo istiqaamada kuwa la yimi toosnaanta inay malaa'igtugu soo degayso yacni markay eh, dhintaan ama dhimanayaan markay ku soo degto malaa'igtu waxay kula soo degaysaa ha baqina hana murugoonnina bushaaraystana jannadii ku bushaaraysta laydinku ballan qaaday ayaad kaloo lagu ishaaray ama lagu tilmaamayna waa jiraan axaadiista rasuulkuna sala allahu alayh wasalam si sariixa oo cad ayay markaa u sheegtay nicmada qabriga oo axaadiista qaarkood baa ku soo aroortay iyadoo la tilmaamayo ruuxa muuminka ah marka lagu sugo kalaamka xaqa ah oo imtixaankii ka baxo in udugii jannada iyo carfigii jannada yacni markaa iyo laydhii jannadu inay u imanayso xabaashiisana in loo ballaarinayo oo xabaasha loo waasicinayo ishu intay wax ka aragto in markaa looga yeelaayo xabaasha ballaarhkeeda waxaa ka mid a ah ashyaada kale la xidhiidhaya yowmul aakhirka rumaynta la rumaynaayo dakdatu lqabri gujada qabriga ruuxa la u yaro gujinayo waa mid cadaabulqabriga ka sokaysa oo nabigu sala allahu alayh wasalam waxau yidhi ina lilqabri dagdatan low najaa minhu axadu lanaja sacd bnu mucaad qabriga waxa u sugnaatay gujaa u sugnaatay uu ruuxa yaro gujinayo hadday cidi ka badbaadi lahayd sacd bnu mucaad ayaa ka badbaadi lahaa baa nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam sacd bnu mucaadna wuxuu ka mid ahaa min asaxaabati alfudalaa saxaabadii fadliga badnayd buu ka mid ahaa bal ee fadaa'il buu leeyahay gaara oo intuu mara xariira nebigu arkay sala allahu alayh wasalam ayay yidhahdeen saxaabada qaarkood maxaa ka jilec badan oo maxaa ka wanaag badan markaasuu nebigu wuxuu tilmaamay tuwaalada sacad ee jannada ku sugan ayaa tan ka wanaag badan hadal macnihiisu noocaa yahay xadiis kale wuxuu sheegaya isaguna saabit ahi inuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam ihtaza carshu araxmaani limowti sacdin carshigii ilaahay baa la gilgishay geerida sacad carshigii ilaahay ayaa la gilgishay geerida sacd bnu mucaad oo dhintay haddana maca dalik nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam inuu qabrigu gujiyey gujadaa waxay culammadu yidhaahdeen calaa xasab dadkay ku kala duwan tahay calaa xasab innaas dadka qaarkood gujadaasi waxay noqonaysaa gujo weyn oo xoog baa qabrigu u gujinaya oo bimacnaa u yar cidhiidhiyaya marka hore dadka qaarkoodna gujadaasi waxay noqonaysaaba ba lay wax khafiifa oo bacdu alculamaa waxay yidhaahdeen dadka qaarkood gujadu waxay u noqonaysaa mid sahlan hooyadu markay ilmaheeda weydo oo dabeedna markaa iyadoo murugaysan ay baadi doonto ilmaheedii yaraaye ay dhashay dabeedna marka dambe ay hesho way soo qaadeen laabteeday ku dhejisaa hooyonimada caatifadeedaa keensanaysa dadka ciid baa laga abuuray hooyoo kale inooga dhigan tahay markaa ciiddu marka maadaamay sidaas tahay muddo badan markaa maadaama laga maqnaa imaatinka hadda loo yimi siday u gujinaysaa waa saasoo kale ay culamada qaar ku tawjiihiyeen wallahu aclam lakin bacdu ahli cilmi sidaa waa sheegeen waxaa ka mid a ah ashyaada la rumaynaayo waxyaalaha qiyaamada gudaheeda dhacaaya hadday tahay qoraxda lasoo dhawaynaayo hadday tahay banaanka qiyaamada la tubnaanayo hadday tahay dadka qaarkood in la hadhinaayo harka carshiga ilaahay hadday tahay dhididka badan ay dadku dhiidayaan calaa xasabi acmaashoodu siday ahayd u dhiidayaan hadday tahay jidka siraad hadday tahay hadday xawdka nebiga sala allahu aleyh wasalam ay tahay hadday tahay shafaacada nebigu sala allahu alay waslam ka warramay shafaacat alcudma hadday tahay shafaacada dad kale shafeeco qaadaya yacni wahalu majaraa wax allo waxa nusuustu ku soo aroortay ee qiyaamada gudaheeda dhacaaya iyo waxa jannada gudaheeda ku sugan iyo waxa naarta gudaheeda ku sugan wixii adilada laynoogu sheegay dhammaan sida laynoogu sheegay baynaanu rumaynaa waxaynay gudagelaysaa rumaynta maalinta aakhira la rumaynaayo ayay gudagelaysaa qiyaamada haddii la beeniyo waa kufri akbar allah wuxuu yidhi zacma aladiina kafaruu an lan yubcatuu qul balaa warabbii latubcahunna uma latunabba'unna bima camiltum allah wuxuu sheegay kuwa qiyaamada beeninaya inay gaalo yihiin baa allah sheegay sidaas ayuu allah sheegay marka qiyaamada ruuxa dafiraa waa kaafirun billah ruuxa markaa dafira jasadka in ajsaad iyo jirarhka la soo celinayo ruuxa dafiraana wuxuu ka dhigan yahay inuu qiyaamadii dafiray ayuu isaguna ka dhigay waxa dadka qaarkood ama gaalada qaar ay rumaysan yihiin firaqa qaarna ka qaateen oo odhanaya tanaasukul arwaax wax la yidhaahdo oo dadku markay dhintaan ruuxdoodii iyo naftoodii in adduunyada lagu soo celinaayo oo dabeedna haddii loo nicmaynayana la gelinayo shay wanaagsan haddii la cadaabayana wax liita la gelinayo oo ruuxdii la leeyahay ajsaad kalay gelaysaa dabeedna adduunyaday dib ugu noolanaysaa u joogaysaa ta noocaasi waa kufrun akbar waayo waxaa adiladu inoo sheegaysaa arwaxdu inay addunyada kusoo noqonay saasay inoo sheegaysaa wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha anahum laa yarjicuun arwaaxdu adduunyada kusoo laabi mayso laakiin maalinta qiyaamaha la soo celinaya ruuxda iyo jasadkaba arwaaxdana imka waa la hayaa oo qof kastoo dhinta ruuxdiisu ima munacama wa ima mucadaba ama waa loo nicmaynaya ama waa la cadaabaya laakiin mid adduunyada iska wareegayso iska saqaafayso meeshay doonto tegaysa ma aha cadaabulqabriga waxaa qofka lagu cadaabaayo waxa ugu horeeya kufri iyo gaalnimo macaasida iyo dunuubta iyo bidacana in lagu cadaabaa waa dhacdaa waxyaalaha kabaa'iru dunuubka ama dembiyada waaweyn dadka in lagu cadaabaa waa dhacdaa waxaana u daliila xadiidka saxiixaynka ah ee uu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam intuu laba xabaalood soo maray inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiirin labadan ruux ee halka ku aasan waa la cadaabayaa laakiin wax weyn laguma cadaabaayo maxaa loo jeedaa wax idinka idinla weyn baan lagu cadaabayn laakiin fii nafsi alamri wuxuu waa weyn yahay laakiin idinka cindigiina uma qabtaan inuu weyn yahay baa looga jeeda ama axaduhumaa fa kaana yamshi binamiima midkood wuxuu ahaa mid u socda dira diraale iyo inuu dadka isku diro isku shuqeeyo ka kalena wuxuu ahaa wa ama alaakharu fa kaana laa yastatiru min bawlih wa fii lafdin laa yastanzihu min bawlih ka kalena wuxuu ahaa midaan kaadida iska ilaalin buu ahaa kaadidiisa midaan iska ilaalin ama si fiican isaga nadiifin ayuu ahaa marka labadaa shay in lagu cadaabayo ama labadaa dembi in lagu cadaabayo ayuu nabigu sheegay sala allahu aleyh wasalam inay labaduba kabiiro yihiinna waxaa ku tusinaya xadiiska riwaayaatkiisa riwaayo ka mid ah waxay sheegaysaa inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fi kabiirin balaa inahu kabiirun inuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam markuu yidhi ma weyna ayuu haddana wuxuu yidhi waa weyn tahay labada see loo kulminayaa waxaa loo jeedaa idinkayna idinla weynayn laakiin cinda allaahi waa weyn tahay saasaa looga jeeda nabigu sala allahu alayh wasalam waa u shafeeco qaaday in muddo laga khafiifiyo cadaabka oo wuxuu soo jaray laangeed timireed buu soo jaray dabeedna laantii buu laba u kala jeexay dabeedna markaa labadii xabaalood buu midba mid ka taagay markaasuu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam fa axbabtu an yurafaha canhuma maa lam yaybasa waxaan jeclaystay in marka cadaabka laga khafiifiyo laga fudaydiyo intaan labadaa laamood qallalin marka taa lagama qaadanaayo xabaalaha in laama markaa laga taago ama dhir lagu beero waayo siday culammadu yidhaahdeen waa bidco oo in la sameeyo ma aha ficilkan uu nabigu sameeyeyna sala allahu aleyh wasalam waa khusuusiya isaga u gaara waxaana caddaynaya inay khusuusiya u gaara tahay jamaahiirtii saxaabadu iyo akaabirtii saxaabadu iyo culamadii saxaabadu may samaynin inay xabaalaha laama ku ka taagaan ama dhir ku beeraan haddii arrinkaasi mashruuc ahaan lahaana way samayn lahaayeen alocilmiguna waxay ku xambaareen waxaa looga khafiifinayaa cadaabka waxa weeye waa barakadii ka taagista nebigu uu ka taagay waa tabaruk aahaartii nebiga laga barakaysanayo siduu imaamu alkhaaabi uu sheegay wa kayruhu sheegeen aahaarta nebiga barakaysiga laga barakaysanayo oo asar baraka ay leedahay dadka kale markaa taa lama wadaagaan saas aawadeed saxaabada rasuulku sala allahu aleyh wasalam nebiga candhuuftiisa waa ka barakaysan jireen waana ismarmarin jireen iyo biyaha uu ku weysaystay laakiin saxaabada kale fadliga badan sida abubakar ama cumar ama cusmaan ama cali ama baqi alcashara ama saxaabadii kale afaadilu saxaaba ahayd may samayn jirin inay ka barakaystaan candhuuftooda ama biyahay ku weysaysteen ama waxa jirkooda taabtay walaw kaana khayra la sabaquuna ilayh arrinkaasi hadduu khayr ahaan lahaana way inooga dheerayn lahayn ta kale waxa waye saddu dariica ku jirta oo dariicatu shirki baa marka isaga la awdaya oo haddii la yidhahdo saalixiinta mid walba waa laga barakaysan karaa waxaa ka dhalan karta dadka qaarkood inay dadka qaar guluwi ku sameeyaan oo iyagiina guruur ay ku riddo oo markuu arko isagoo xaakadiisi candhuftiisii la ismarmarinayo o is yidhahdo wallahi wax kalaaba tahay oo isla big yidhahdo oo cajabiyo macsuumna maaha ruuxani ta kale quluwiga lagu samaynaayo rubama inaanu nahiyin baa dhici kartoo reebin waayo saalixi wuxuu noqon karaa jaahil wuxuu noqon karaa mid fitnoobo waaba fitnoobi karaayo salaaxii siduu ugu sugnaa ayaabuu dib ka fitnoobi karaa laakiin nabiyullahi maxamed sala allahu alay wasalam isagu waa macsuum ilaahay baa dhowray sharcigana isaga lagu soo dejiyo isaga ugu aqoon badan wax munkarana kama aamusayo waa reebaya saas aawadeed kayrkii in looga qiyaasaa saxiix noqon mayso bacdu ahlicilmi jawaabtaa ka sii fiican bay kaga jawaabeen oo ah markaa ah, inuu markaa tahay khusuusiya inay tahay garanay waa asalka guud laakiin in la yidhaahdo tabaruka asaarta nebiga laga barakaysanayay ahayd oo wax laga khafiifinayay asarka nebiga oo ka taagista ah waxaa ka fiican jawaabta labaad ee culamada qaarkood ay mareen oo ah waxa looga khafiifinaya waxay ahayd waa ducada uu nebigu u duceeyey taana waxa maray sheikhul albaani raximah ullah oo waxa uu yidhi sababu takfiif cadaabka looga khafiifinayey waxay ahayd ducada nebigu ugu duceeyey in laga khafiifiyo laamaha laga taagayna waxay ahayd calaamad muddada markaa ducadaasi anfacayso taana waxaa caddaynaya xadiiska riwaayada riwaayada xadiiska ka mid ah ee saxiixu muslim ku sugan ee uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam faaxbabtu an yurafaha canhuma bishafaacatii maa lam yaybasa bishafaacatii waxaan jeclaystay baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam in laga khafiifiyo cadaabka oo bishafaacatii sababta shafaacadayda ducadaydaa lagaga khafiifiyo maa lam yaybasa intaynan qalalin marka labada laamood ee laga taagay calaamad bay u yihiin muddada ducadaasi anfacaye waxa lagaga khafiifinaya waa bishafaacati buu nabigu yihi sala allahu alay wasalam saas aawadeed jawaabtaasi waxay tahay axsanu lajwiba mar laybana waa khusuusiya lirasuul sala allahu alayh wasalam jamaahiiru saxaabana saas iyadaa bay mareen waana qowlka saxiixa saas aawadee waa min qabiil bidac in laga taago xabaalaha in xabaalaha laama laga taago ama dhir lagu beeraa yani bidcooyinkay ka mid tahay hadday khayr ahaan lahaydna saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam baa samayn lahayd ruuxa haddii lagu cadaabayo kufri ama nifaaq ictiqaadiya gaalnimo haddii lagu lagu cadaabayo cadaabkaasi waa u istimraaraya waa u daa'imaya ilaa yawmi alqiyaama yowma alqiyaama marka la gaadho dabadeedna waa la cadaabaya naartii kalea lagu cadaabayo laakiin ruuxu hadduu asalkii iimaanka iyo tawxiidka ku dhintay ha yeeshee kabaa'ir ama bidac uu ku dhintay gaalnimo ka sokaysa hadday dhacdo markaa ilaahay u cafin ee uu cadaabo cadaabulqabrigaasi laazim ma aha ilaa yawmi alqiyaama inuu istimraaro waa dhici kartaa inuu istimraaro iyo inaan u istimraarin ee wakti dhexa ka go'o iyo in wakti yaroo kooban lagu cadaabo iyo in wakti badan lagu cadaabo mid walba waa dhici karta inuu istimraaro intay xabaasha ku jiraanna waa dhici kartaa waayo dadka qaarkood oo ahlulkabaa'ira ayaa naarta aakhira lagu cadaabi doonaa oo shafaacada nebi maxamed ama shafaacada mu'miniinta lagaga soo saari doonaa ama raxmadda arxamuraaximiinka uu ilaahay kaga soo saari doonaa raxmaddiisa bisabab raxmatihi haddii cadaabulqabrigii dembigoodii lagaga dhameeyeyna cadaab labaad lama cadaabeen maalinta qiyaamada mas'alo labaad haddii la yidhaahdo cadaabulqabriga ruuxa maydka ah haddii xabaashiisa la fagi lahaa oo la arki lahaa oo marka la aaso dabadeed lasoo fagi lahaa waxaa loogu tegi lahaa qabrigu isagoo sidiisii ah waanu ballaadhan oo aanu cidhidhi noqon oo aan cadaabi ka muuqan oo aan nicma ka muuqan marka cadaabulqabriga ee nicmada qabriga adilada laynoogu sheegayo maxaa lagu fasiraya mar haddii arrinka noocaasa xiskii wax lagu haleelayaba aynay ahayn jawaabteedu waxay tahay sida markaa waxa weeye mashaayikhda ama culammadu ay kaga jawaabeen waxyaalaha sharciga ku soo arooray ee sharciga laynoogu sheegay in lagu caarido shubahaat in laga horgeeyo lagu caarido ma aha arrinkan cadaabulqabriga iyo nicmada qabriga ku saabsanna waa arrin haybi ah arrin mushaahado xisi inoo ah ma aha waa arrin inaga qarsoon umuurta qaybkana sida laynoogu sheegay waa inaynu u rumaynaa nu'minu biha kamaa waradat arrin xiska iyo xaggiisa iyo dareenkeenna aynu ku idraaki karo o ku haleeli karro ma aha waxaa laynoo sheego sharciga laynagu sheegay in kuwaa la cadaabaya xabaasha lagu cadaabayaa ay qaylinayaan oo xayawaanaadka iyo waxa arlada ku nooli dhammaantood ay maqlayaan jinniga iyo insiga marka laga reebo jinki iyo insigu ma maqlayaan laakiin xoolaha iyo bahalaha iyo waxa arlada ku dhaqan ee arlada ku sugan dhammaantood waa maqlayaan marka jink jinka iyo insiga laga reebo jinka iyo insiga waxaa loo maqashiy waa iyagu ahlu takliifkii oo arrinkan inuu qeyb noqdo lagu imtixaanaa la rabaa ee inuu mushaahad noqdo ay arkaan oo ay xawaastooda ku idraakaan yacni taas yadaa lama rabo mu'miniintana waxaa lagu ammaanay yu'minuuna bilghayb qaybka inay rumaynayaan saas aawadeed sharciga waxaa laynagu sheegay waa in seeda u rumaynaa axwaasha barzakha ku saabsanna xiska laguma dareemi karo laguma haleeli karo laguma haleeli karo waxaanay culammadu yidhahdaan asharcu laa yaأtii bima tuxiluhu اlcuquul waqad yaأtii bima taxaaru fiihi alcuquul sharcigu lama yimaado wax caqliyadu mustaxiil ka dhigaan sharcigu lama yimaado laakiin wax caqliyadu ku wareeraan sharcigu waa dhici kartaa inuu la yimaado farqaa u dhexeeya labada arrinka ku saabsan qabrigaa ballaadhanaya iyadoo qabriga kale intan u jiro oo xabaalihii ay isi saaran yihiin ayaa mid walba waxaa laga dhigayaa marka loo nicmaynaayo ilaa il inta wax ka aragto haddana kii kale ku naban laba ruux baa meel lagu wada asaya markaasaa dhici karta midna inuu muncam yahay midna inuu mucadab yahay oo nicmada kaa loo nicmaynaya cadaabka kan la cadaabaya aanu gaadhay kan nicmada loo nicmaynaya cadaabka yani markaa nicmada kan loo nicmaynayo iyo cadaabka kan la cadaabaya midnaba ka kale aanu raadaynayn midnaba ka kale aanu raadayn marka sida laynoogu sheegaba inaynu u rumayna oo aynu u caqiidaynaa sheikhu waxa uu tilmaamayaa ibnu cuthaymiin waxaa dhacda bu ihi dadka qaarkood hurdada intay seexdaan bay riyoodaan markaasaa waqtiyada qaar wuxuu ku riyoonaya isagoo diiqadoonaya oo dhibaatoonaya oo xalayba kadeed ku sugnaayo dhibaato isagoo neef kudinaya oo cidhirh badan dareemaya oo waxa weeye markaa wadnuhu boodboodayo oo wadnuhu boodboodayo oo markaa waxa weeye ayaa laga yaabaa inuu kaco bale waxaa laga yaabaa inuu qayliyo oo saso ruuxa hareertiisa ku suganna waxaas uu arkaaye ma arkay mid kale waxaa laga yaabaa in loo nicmeeyo oo waxaa la odhan nicmadda dabaalanaya isagoo faraxsan aad iyo aada u mabsuuda ka dhinaca ku xigaana ma dareemaayo wuxuu ku sugay marka umuurta haybigaa ah iyo umuurta xisigii waa kala duwanta bale nabiga sala allahu alayh wasalam isagoo saxaabadiisa dhex jooga oo dhex fadhiya baa loo waxyoonaya waxay ku soo degaayo markaasuu culayskii waxyiga dareemaayo markaasuu waxa weeye maalin qabow ayuu dhidinayay markaasaa la arkaya dhidid waaweyn oo ka soo baxaya yacni waxyiga iyo xaaladda markaa uu dareemayo marka loo waxyoonayo daraaddeed marka waxa weeye calaa kulli xaal waxaa sharciga laynoogu sheegay waysyada loo rumeeyaa oo loo caqiideeyaa aan laga shakin halka aynu soo marray shalay maladoraad babay ahayd ou sheikuu yidhi taacatuhu fima amar wa tasdiiquhu fima akhbar in lagu ateeco nabiga sala allahu alayh wasalam ku amray أي فيما أمر به وتصديقه فيما أخبر أي فيما أخبر به وأرن لقبأون حقيقة كسابسا مركا ضميرك وحال مركي ومجرور ومركا منصوب ضميرك لشري ومحل نصب يا الله لكن حذف إيصال مركا لقصة أي أيوه محل نصب أول لكرا وإلا أصل كيد وحوها فيما أمر به كلا أمري laakiin xarfu jarkii baa la xadfay markaasuu fiima amarahu noqday xadfiya iisaal baa ku dhacay markaasaa damiirkii markaa uu mansuub noqday cala alqawli mashhuur ayaa dabeedna la xadfay oo fiima amara bihi wa tasdiiqu fiima akhbara bihi labada markaa xarafba sidaasaa loo gooyey xadfiya isaal baa lagu sameeyey maxalu nasba markuu dhacayna waa la jaray ama weji labaad baa la odhanayaa in la yidhahdo damiirkii majruurka ahaa ayaa la jaray calaa khilaafi alqiyaas oo shuruuddii qiyaasiga ahayde loo dhigi jiray waa maqan tahay marka calaa khilaafi alqiyaas baa loo loo jaray damiirkii majruurka ahaa ee labada weji kii la yidhahdaaba waa kii kale macna ahaan waa saynu sheegnay laakiin laqba ahaan ama yacni icraab ahaan ayuun baan markaa tanbiihaas raaciyey halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfirka atub ilayk